caaisho saarayd oo hareerihiisa aada loogu dagaalamay dad badanna ku le'deen ayaa loogu magacdaray dhacdada ayadaa oo dhacday soddon iyo lixdii hijrada jamaadulaakhir ama jamaadul awal maalinka markuu istaagay zubayr alcawaam dacani waa ii yeedhay faqumtu ila janbihi garabkiisaan soo istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa bunay wiilkaygiiow innahu laa yuqtal lyowma maanta la dili maayo ilaa daalimu mid gardaran aw madluumun ku laga gardaran yahay mooyee maanta meesha dagaal baa ka dhacay waana laysku xaaqmayaa dadka dhammaanayana daalim wax dilo oo xadgudbay iyo mid laga gardaran yahay oo madluuma ah, labadaa mid un weeye wa innii anuguna laa uraani ma filhayo ilaa sauqtawlyo maanta in la dilaya mooye wax kale ma filayo uraani haddii hamsada la godo waa danni iyo malo araani haddaad tidhahda waa ictiqaad laa ma aaminsana wey laa actaqidu bay noqotaa markaad kordhado laa araani aad tidhaahdo ara waa ictiqaad uraana waa axsibu wa adunnu way kala duwan yihiin marka labadu waad akhriyi kartaa laa uraani iyo laa araani macnuhumbaad kala duwi midna ma malaynhaya weye midna waxaan aaminsanahay weye oon rumaysnahay marka midii waxaan malaynhaya aynu ka dhigno marka laa uraani ma filahayo ilaa sauqtalu lyowm maantum in idilaya mooye maxaa yeelay xaakim baa waxay wallahi lain qutiltu اlyowma lauqtalanna madluuma markuu leeyahay inahu laa yuqtul yowma ilaa aalimun laa yuqtul yowma ilaa daalimun oo madluum isagoo madluuma oo laga gardaran yahay in la dilayu aaminsanaa saa darteed wax shikaa ka qabin inuu howlihiisa kale ee culayska ku hayo ka dardaarmo hawshan dagaalkan uusan wakhti kale ku bixinin in laga gardaran yahay oo xadgudub lagu dilayo isaguna wanaagdoon uu yahay buu isu arkahayey sidaasuu marka wainii laa uraanii isuma arka ma filhayaba ilaa sauqtal yowma madluuman anoo madluuma unbaa la idilayaa haddii la idila maanta waina min akbari hammi murugtayda midda u weyn walbahaarkaygii waxaan ka fikiraya ka u weyn la dayni dayntayda wey waxa u weyna maanta aan ka fikirahayo waa daynta laygu leeyahay eh, haddaan dhinto eh, la i qabsan doono ama anoon xilkeedu gudanin aan adduunka ka tagayo amaa hawshan soo ma aha nin malagii galay baa dhimanaya ka wax delina waa aalim kii la delina waa madluum ama waa cagsi kolba hawshu waa intaa waana awalu qitaalin waqaca bayna almuslimiin yowma aljamal dagaalkii u horeeyey ee macrakadii u horeysay ee ku dagaalamaan ay muslimiin ku hardamaan wey yowm ljamal afatara daynana ma filaysaa cabdullaahi ow dayntayadu ay dadku nugu leeyihiin yubqi inuu soo reebayo min maalina hantidayada shayan wax ka soo reebayo uma qaala wuxuu yidhi intaanaan u jawaabinbu wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow bic maa lanaa waxaan leenahay inagu iibi maa lanaa baa ii qora aniga maalanana qoraya waxaanu leenahay adduunye ee markaan dhinto ileen meydku markuu dhinto waxa u horreeya laga bixinayo waa in laga dugo hantidiisii oo laga qabaaliyo oo laga duugo kadibna daynta la bixiyo kadibna dardaarankiisa la bixiyo wixii intaa ka dambeeya ayaa dhaxal ku yimaadaa waqdi dayni daynteeda gud waxaan hanti een ka tegaya intaad iibiso daynta iga bixi wa awsaa biulii buu yihi cabdulaahi aabbahay zubayr ulu buu dardaarmay xoolihiisa saddex meelood meelna ha lay sadaqeeyuu yidhi wauluuhu libaniihi wauluuu ulu ulku u dardaarmay subayr saddex meelood meel intii loosii kala jabiyo yaa wuxuu yidhi wiilashadaan u dardaarmay uludka aan bixinayo intaadan aadan qaybinin haddana saddex usii kala jabi asagii uludkaa saddex usii kala qaybi qori ka mid a ah, waxaa siisaa wiilashaada maxaa yeele hawshu awoguu ahaa subayr baa awogu ah dhalay wiilashaad waxba ma dhaxlahayaanoo aabbayaashood baa xijaabay adeerayaashood baa xijaabay oo taagan marka mar haddaysan waxba dhexlaynin waxay uun daba fadhiisan lahayn qoriga aabbahoodu cabdulaahi ah marka zubayr muusan dooni wiilka cabdulaahi ah in ragga waalihii la dhashay uu ka qori yaraado carruurtiisii waynay hana qaaday ay hilfaha u qaadaan wixiiba ay ka qaataa marka eh, dhaqaalahaasu marka la doonay wa awsaa azubayru biului uluihi cafun ulu ulu ulukii saddex meelood meella wuxuu u dardaarmay libanihi bani cabdilah yacni libani cabdillahi bni zubayr ulu ulu saddex meelood meel la siisiyuu yidhi qaala wuxuu idhi zubayr fain fadala min maalina bacda qadaa'i dayni shayun fauluuhu libanika fain fadala hadduu ka soo hadho min maalila maalka iyaga bacda qadaa'i dayni daynta markaad guddo kadib shayan wax ka soo hadhoo maal ah fa uluuu ay uluuului libaniika wiilashaadu u ahaaday marka curwat bnu ubayr hishaam bn curwat bnu zubayr oo cabdulaahi adeer u yahay ayuu yaa inoo sheegaya sababka keenay zubayr inuu u dardaarmo wiilashii cabdulaahi uu uludka wax ka siiyo dadaarmay qaala hishaam bn curwat bn zuwar wuxuu yidhi wa kaana bacdu waladi cabdilaah caruurtii cabdulaahi barhkood cabdulahi bn zuwar caruurtiisii barhkood qad waaza wuxuu ku ayni ay qad waaza ay saawa wuxuu ku ayni ah oo la bani zubayr bacda bani zubayr caruurtii zubayr uu dhalay iyo caruurtii cabdulaahi qaybo ka midaas ah la ekaaba wiilal waaweyn oo cabdulaahi uu dhalay oo subayr awow u yahay ayaa waxay la ekaayeen xagga ayniga iyo baahida iyo hanaqaadkaba wiilalu dhalay subayrka qudhigiisu adeeryaashood bay la ekaayeen wy markaa dee adeerkii hadduu toos wax u dhaxalhayo waxay u baahdeen in wax loo balqiyo sidaasuu marka subayr u dardaarmaya khubaybu cabaad khubayb iyo cabaad oo ilma cabdullahi bnu zubayra ayaa la ekaaba wiilasha zubayr la walahuda damiirku wuxuu u laabanaya zubayr walahu zubayr maalinka waxaa u aqoonyaa ku khaldama cabdulahi u celiy khaa wey cabdulahi carruurtu xilligaas dhowr bay ahaayeen ma badnayn shan iyo lix kama badnayn ayib ninka sagaalka dumarka iyo sagaalka ragga ah ka tegey waa zubayr zubayr wey walahu lizubayri zubayr waxaa u ahaa yowmaidin maalinka uu geeriyoonaya la dilayo tiscatu baniina wa tiscu banaatin sagaal qaala cabdulaahi wuxuu yidhi fajacala wuxuu gudagalay aabbaha yuusiinii inuu ii dardaarmay bidaynihi dayntiisa wayaquulu hawshaasaa culays ku haysa ammaanay ahayd ammaanadaasuu rabaa inuu iska guto nabiguna waa kii yidhi calayhi salaatu wasalaam nafsu lmu'min mucallaqatun bidaynihi ruuxa mu'minkaa ah naftiisu waxay u cudhaahan tahay u xidhan tahay daynti lagu lahaa ilaa daynta la bixiyo naftaadu la gudbin maayo samaa dunya cirkan sokaa lagu haynaya lagu celinaya ma gudbayso waa halis marka dayntu taasuu imaamku ka dardaarmaya zubayr radi allahu tacaala can iyo waquulu inuu leeyahay yaa bunaya wiilkaygiiyow in cajasta can shayin minhu haddaad awoodi weydo wuxuun daynti ka ah in cajasta haddaad ka noogto u tabar weydo can shayin shay oo minhu min addayni ka mida ah, fastacin calayhi bimawlaay u kaalmayso aniga mawlahayga gacalkayga fiirsa zubayr xilli khatar ah oo xabadu socoto oo qoortu duulayso oo dhiigu qulqulayo ayuu wuxuu dardaarmayaa dayntiisa in la bixiyo wiilkiisii marka u dardaarmay dadkan u jeclaana wuxuu leeyahay haddaad awoodi weydo u kaalmayso aniga gacalkayga in cajasta can shayin minhu haddaad kari weydo fastacin calayhi u kaalmayso shayga aad kari weydo kugu adkaaday bimowlaaya aniga gacalkayga u kaalmayso qaala cabdulahi wuxuu uhi fawallahi allaan ku dhaartay maa daraytu ma ogaanin mana garannin buri maa daraytu ma garan maa araada aabbay wuxuu u ujeeda u ka wado dayntu hadday kugu adkaato u kaalmayso mawlahayga iyo gacalkayga waan garan waaye xataa qultu ilaan idhi yaa abati aabbow man mawlaaka gacalkaadu waa kuma hadday daynta ugu adkaato aanu kaalmaysanay qaala wuxuu idhi allah ilaahi way subxaanah wa tacaala qultu waxaan idhi yaa abati aabbow man mawlaaka gacalkaadu waa kuma qaala allah ilaahay baa gacalkayga cabdulahi wuxuu u qaatay in uu leeyahay ree bani asad u kaalmayso iyo ree zubayr iyo addoommadii xoreeyey iyo dadka qaraabada ahaa ee saaxiibadii isaguna wuxuu u jeedaa ilaahay subxaana wa tacaala u kaalmaysa daynteeda inuu kaa baxsho qaala cabdulaahi wuxuu yidhi fawallaahi allaan ku dhaartay maa waqactu kuma dhicin fi kurbatin kurbo iyo kodal ima qaabannin min daynihi aabbahay dayntiisa markaan bixinayay ilaa qultu waxaan odhanayay yaa mowla zubayr yaa mowla zubayr aqdi canhu daynahu fayaqdiihi mar walboon daynta aabbahay ugu adkaato oon hawl ku kurboodo waxaan odhanayay buu hi yaa mawla zubayr iqdi canhu daynah dayntiisi ka bixi fayaqdiihi ilaahay baa bixinayay fayaqdiyahu ilaahay baa gudaya dayntii ayada ahayd waxay tusaysaa marka ruuxu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kalsoonada isu dhiiba ee marka aadama loo carari lahaa ilaahay xaggii samcin sida aada wax walba uu la kulmo ilaahay baa kurbada ka faydaya oo alla weyna subxaanaه wa tacaala ku filan qaala wuxuu yidhi cabdulaahi faqutila ubayru zubayr baa maalinkaa la dilay soddoniyo hijrada nin shayطaan ahoo jurmuus camr ibnu jurmuus la odhan jiray atamiimi baa dilay biwaadi sibaac meesha loo yaqaana ku dilay asagoo jiifo markaa ka dhaqaaqay ka tegay meeshii dagaalka ayuu intuu ka daba tegay ayuu dilay marka ninkaas dhakray khaa'inka ah camr bnu jarmuus atamiimi baa la odhan jiray markii laysu saftay ee meeshii laysu yimid baa cali la hadlay wuxuu gooni oola hadlay zubayr intuu u gacan haadiyey iyo wuxuu ku yidhi miyaadan xusuusnayn zubayrow in nabigu maana inagoo kaftamayno qoslayno oo isu faraxsan uuna yidhi miyaad isu qoslaysaan maanta haa zubayrow cali baad la dagaalami doontaa ha gaadha ha adoo ka gardaran adoo cali ka gardaran oo cali dulmahaya baad la dagaalami doonta hadda kahor nabigu inuu kuli ma xusuusataa hawshiibaa qalow ku soo tiri markaa zubayr seeftii buu dhigay wiilkiisi buu la waa ka baxay dagaalkii waa iskaga tegey markuu cabbaar saacda soo lugaynayay buu meel togo waadi sibac lo odhan jiray buu iska hargalo yidhaad seexateed isagoo jifaakaa ka daba yimid shayddaanka oo marka meesha ku dilay qaabkaasaa zubayr loo dilay dhagarta ah walam yadac muusan ka tegin dinaaran dinaar kama tegin walaa dirhaman dahab kama tegin walaa dirhaman fidana kama tegin ilaa aradina dholol buu ka tegay zubayr bnu cawaam minhaa dholalka waxaa ka mida ah alaaba beertii dhul weynoo duleedka madiina ku yaallo xagga shaam xigay oo carasan ahaa ayuu ku lahaa beer weyn oo alaaba la wuxuu kaloo ka tegey wax lacaga oo shiin lacada muusan ka tegin weeye laa dahab walaa fido waxdaa casharata daaran bilmadiina iyo kooyo toban guri oo madiina ku yaalay ganacsaduu ahaa jubayr oo shaqaysta intuu noolaa nin haza oo duulaan badanoo nabiga aan ka hadhin hadduu duulana waa ah abubakarna kama hadhi jirin cumarna kama hadhi jirin iyo cumaanba marka hantidiisu badankeed waxay ka timid waa hanti uu haniimo ku jiray wadaarayn iyo laba guri oo bilbasrati ku yaalay iyo wadaaran bilkuufa iyo guri ku yaalay kuufa iyo wadaaran bimisra iyo guri ku yaalay misr daaran bimaka ka maqan riwaad kale ay sheegeen iyo guri maka uu ku lahaa oo asalba reezu ay ree ay lahaan jireen qoyskan reer bani asad lahaan jireen oo dhaxal awogii iyo aabbihii ka soo jeeday ahaa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi wa innamaa kaana daynuhu daynkiisu wuxuu ahaa daynta zubayr ee saa u badan say ku qabatay buu ka sheekaynaya cabdulaahi wainamaa kaana daynuhu aladii kaana calayhi daynta fuushay aabbahay dushiisa ayd waxay ahayd ana arajula kaana yaatiihi bilmaal nibaa ntninbaa hanti u keenaya fayastawdicuhu iyaah markaasuu ammaano agtiisa u dhiganaya uu dhiganaya iyo xaji lanna nin aamin oo la yaqaanu ahaa oo saxaabi nin oo agga reeadooyo agga reeabtuga reer la yaqaano dun wanaagsan ka soo jeeda markii marka loo keensada ammaano oo noo xaji la yidhaahdo ay wuxuu ka baqi jiray ammaanada inay ku akato inay kugu fakato oo adoon dayacinba ay fakato ood hadhow tidhaahdo war ammaanida waa dayaca way fakatay waa laxaday way gubatay waa lagu tuhmi adoo lilaahi ah oon waxba isdaba marin oon waxba dayicin oon waxba kharibin ayaa markaad dana sheegataa lagu tuhmi baniaadamku waa taqaanaa waxaa maya maxaa hadda kor loo dhici maxaa hantidaydun la kulmiyo tooriyada waadhe wadaadku baadhowey guri buu dhistay ama waxba lama dhicine ama meelaha geliyey ama ku daynbaxay bani aadam waa waa tuhmo badan yahay kullukum yabkii faman saraqa almasxafa wey marka tumadaasu ka baqayaa saxaabigu ma ogolayn marka fayaquulu zubayr waxaa kaloo iman karta ammaanadii laguu dhiibtay ee laasiiku ku xidhnayd ee bacda lagu xidhay inaad intaad markii saa lagaaga tafurfurato aad ku shaqaysato oo yadna meesha xaaraan ka soo boodo waa dhaqanka haddaad samaysaan haddii ammaana laydiin dhiibi khaanadaad ku ridaysaan ninkii dhigayoon dheeraannin baad furfuranaysaan oo ku daynbaxaysaan hebel si hebel si hebel si war hantidan waan isticmaali maalinkaad u baahatana waa ku diyaar ma dhahaysaan wadaadu meel baan u socda waxan miyir qaban kartaa goormaad soo noqon gaaris laba usbuux haye keen albaabku ka sii baxayana inay faraha ka sii baxdaa laga yaaba ama hanti kaale ood leedaa ku darsatood ku shaqaysato ood ka faa'iido kadibna aad xaaraan cuntahaadi lannu hantida ammaane lagu dhiibay haddaad ku shaqaysato ood isticmaasho horta saadaad u furtad laasiiga ku xidhan haddaad ka furto waa lagugu leeyahay waa qaan waa dim ammaana way ka baxday xadgudub haddii laxda markaaba adaa lagugu leeyahay yadul amiin maxaa laisku ogaa yadul mustawdac aw ilwadiic waxaa weeye waa yadu ammaana walaa yadmanu ila bitacadi waاtafriid waxna ma dandhabo inuu xadgudbo ama uu gabood fulo gaasira mooye edabdara waxaad ka bilaabaysaa inaad isticmaashaan baad ka bilaabaysaa haddana waad ku shaqaysanaysaa idinkoon idan qaadanin oo ruuxi weyddiinnin markay u roontay waxaa weeye aduguna ujratulmili baad yeelan wixii lacagta ay soo saartay ee dhaqaalaha ninkii iska leha lacagtaa iskale aduguna maadaama aad gacan eeb daran tahay maadaama aad diitay shaqadii aad ku shaqaysay mushaar yar ba lagaaga qoonta ama ujratulmili waxa la ama mudaaraba faasidii isu badalaysa waa marka wax lagu luqluuqa wey haddii kale salya barb waa qurub nijaaso xaaraanaad cuntay iska yaalla hawsha ayada sida zubayr inaad yeeshaan way haddii kale wax ammaanaha qaadina fayaquulu zuur wuxuu la maya ammaana ma noqonayso walaakiin hase yeesho huwa maalkaad ii dhiibtay salafun waa kaa daynsaday innii akhsha calayhi daycata inuu dhumaan ka baqahaya dayacaad baan ka baqi ee waan kaa daynsaday anaa laygu leeyahay tunkaygu saaran yahay maalinkaad u baahatana waa iga diyaar salafun ay daynun calaya fii dimmati idan daymo badan baa sidaa ku ee deymahan badan iyo hantidan lagu bixin doonee laftirkadu ilaahay barakeeyey buu ka hadlaya cabdulaahi waliya cabdulaahi muusan qabanin zubayr imaaratan talis iyo taloqatu weligii walaa jibaayatan xoola ururina muusan qabanin iyo cumaasha soo ururiya hantida iyo sakawaadka xataa muusan ku beerin walaa kharaajan mushqaayad xataa muusan ururin kharaajku waa addoommada waxa lagu dhigto ee walba inay keenaan la yidhahdo inay jornaatiga ah addoonka baa soo shaqey maanta waxaad keento boqolkiiba waxaad leedaha labaatan inta kalena annagaa iskale ama addoommaha la diri soo shaqeeya waxay keenaan baa la qaadanaya kharaajku marka waa maal mucayana oo addoommada iyo dadka kuu shaqeeya lagu dhigto wixii kalena loo cafiyo sida hadda aad tiradaan oo kale maalan tagsigan hebelo ku shaqeey maalinka wuxuu soo saaro boqolkiiba waxaan iska lehay boqolkiiba konton konton kana adugu qaado kharaajku kaasoo kale wey walaa shayan hawl kaloo adduunyo walca ka kasbadana weligii muusan qabanin ilaa an yakuuna inuu ahaadaba mooyeen zubayr fii qaswin duulaan maca rasuulilah rasuulka uu la duulay oo maca abibakar wa cumara wa cumaan abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo nabi maxamed ula duulamay oo halkaa wax ka soo galan oo haniima ka soo gasha mooyeen adduunyo kale oo ama uu siyaasi helo ama caamil uu helo lacag soo ururiya xoolihii ama addoommo lagu dhigto mushqaayada muusan wax ka helin buui marka zubayr sidaasuu hawlkiisu ahaa riwaayadaani ku maray oo qisada ku saabsanayd iyadoo gaaban cinda tirmidi waxay ahayd awsa zubayru ila bnihi cabdillaah sabiixat aljamal faqaala maa minii cudwun ila waqad jurixa maca rasuuli sal lay slam markuu u dardaarmayey iyo wuxuu ku yidhi aabbow cabdullahi buu dardaarmayaa wuxuu ku uhi jidhkayga xubin kuma yaallo aan dhaawac uusan gaarin intaan nabiga aan la socday maa minii cudwun maa minii cudwun ila waqad jurixa maca rasuuli illaah xubin aniga iga tirsan ma jiro oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisii aan la duulayay aan layga dhaawicin xataa intaha dalika ilaa farji xubin walba nabarka ka gaadha intuu sheegay marka dambe xataa wuxuu tilmaamay meel kale iska daaya meelaan seef iyo waran iyo leemidna gaadhin xataa in laga dhaawacay oo xubinka taranka ah yacni jirkiisa meel aan nabar gaadhin difaacuu nabiga difaacay maalinku uxud wuxuu dhig waad garanaysaan marka badar sidoo kale yacni mashaahiddii oo dhan dagaaladii abubakar iyo xuruubu ridda dagaaladii cumar futuuxaadkii ciraaq iyo shaam yacni wuxuu ka hadhay ma jirin nin dagaalyahana waa dagaal ogaah dee safiya dhashood garanaysaan aan ree cabdimudalib o dhan kale marka la fiiriyo marka dhaqankaasu ah marka ilaahay baa u barakeeyey walidaalika bukhaari xadiidkan keliya wuxuu u baabaystay fii saxiixihi baabu barakat اlghaazi baabun barakaة اlghaazi fii maalihi xayan wamayita maca الnabiy wawulaati اlamr bukhaari warkiisu waa iska kooban yahay abu cabdilaah wuxuu idhi ninka khaasiga duule jidka ilaahay ku duula ee nabi maxamed la duuli jiray iyo raggii ka dambeeyey khulafada ahaa ilaahay barakadu u barakeeya maalkooda hadday dhintaan hadday nool yihiin ubayr hadduu noolana maalkiisa alla u barakeeya isagoon xil kaleba qabanin markuu geeriyoodayna hanti dadkii oo dhan ba isku waafaqeen cafan dayn dadkii o dhan ba isku waafaqe inaan la bixin karin ayaa ilaahay maalkiisa ka bixiyey beerta iyo dhulkiisa ka bixiyey oo barakeeyey adarka doontaan lanna isaga zubayr ah yaa ka shakisanaa oo weliba aaminsanaa dayntiisu iyo hantidiisu inay dayntu badan tahay cabdulahi ibnu zubayr baa aaminay in dayntu iyo hantidu dayntu badan tahay cabdulaahi ibnu jacfar oo afar boqoloo kun oo dirham ku lahaa zubayr dayn ahaan ogu lahaa ayaa asaguna aaminay xakiim ibnu xisaam oo ilmaadeernahayaan zubayr ilmaadeerna ahaayeen xagga walaalaha islaamkan lagu walaaleeyey ayaa asaguna aaminay in dayntu iyo hantidu ay dayntu badan tahay oo ku yidhi adeerow cabdulaahiw haddii hawshu kugu adkaato ii soo sheeg waxbaan daynta ka bixinaya marka qadiyadu qadiyad culus bay ahayd marka barakatu اlghaazi fii maali xaya wamayita maca الnabiyi wawulaati اlamr ee bukhaari meeshay ku jirtaa waad eegi doontaan qaala cabdulaahi wuxuu yidhi faxasabtu waxaan xisaabay maa kaana calayhi min addayn wixii dayna aabbahay lagu lahaa baan xisaabay fawajadtu waxaan helay inuu dhan yahay ay alin wa miatay alf alfay alfin wa miatay alf waa laba malyan iyo laba boqoloo kun oo dirham alfay alfin waa sidaa alfay alfin marka saxaabadu malyuun ma yaqaanaan iyo milyaaraad waxay iyo bilin ku haysaan laakiin waxay ku leeyihiin amsuuna alfay alfin ama alaafi alfin bay ku leeyihiin waxayna u jeedaan onton malyan konton malyan hadda alfay alfin ku dhufo laba kun kun ku dhuf maxay noqonaysa laba malyan wey iyo laba boqoloo kun lacagta intaa dhan ma aha wixii naxaashida sakaraadka waa dirham waa fido waa hawl adag laba malyan iyo laba boqoloo kunoo dirham wey oo fido ah wixii nayarko dhan waa lagu kala tegay hadda aad meelaha la wareegaysaan oo dhan falaqiya xakiim ibnu xisaan buu la kulmay cafan falaqiya xakiim ibnu xisaan baa la kulmay cabdullahi ibnu zubayr buu la kulmay in la dilay daymo badan lagu leey maqlay buu yimi xakiim cabdullaahi buu la kulmay ya bna akhi adeeroy adeer adeer buu yahaad xagga nasabka iyo xagga dayaanadaba oo ikhaa islaami ah ka dhexeeyo khaas isaga iyo walaalkii kam calaa ahi min addayn walaalkii imse daynaa lagu leeyahayo dadku sheeganaya fakatamtu waan ka qariyay buui inuu adeerkii ka naxiyuu diiday xakiim waa waayeel zubayr isagaa ka weyn waad garanaysaa markaa boqol buu ku dhow yahay tuusan ka badnayn falaqiya xakiimun ibnu xisaam cafwan fakatamtu waan ka qariyo haddaan dhaha adeer aabbahi walaalka wuxuu lagu leeyahay oo uu ka tegay dayn ah laba malyan iyo laba boqoloo kun wadnuhun istago ka yaab waqultu waxaan ku wuri miatu alfin wey waa boqol kun boqol kun hantida muxuu ka sheegay waxaan xataa dhannayn he cushur xataa ma dhanno rubuc cushur xataa ma dhanno miatu alf idan mafhuumu cadadkani hadda waa hayru maqsuud been cabdullaahi ma uusan sheegin aabbihii boqol kun waa lagu leh boqolka kunna ma diidayso wixii ka badnaa ma diidayo saasuu u jeedaa ama waxaa dhici karta inuu tawriyaysto u yidhi boqol kun iyo hoostana uu ka yidhi iyo laba milyan iyo boqol kun oo kale hoostuu ka sheegaya laakiin kor boqolku u sheegaya fa qaala xakiim wuxuu ihi xakiim boqol kun buu la yaaban yahay xakiim ibni xisaam boqolku la yaaba fa qaala xakiim wuxuu idhi wallaahi maa araa ma filahayo maa araa ma aaminsani ama maa uraa ma malaynayo tii hadda idin soo sheego l wey amada haddaad godaanna macnuu yeel haddaad kor dhowdaanna macnuu yeelanaya marna waa adunnu marna waa actaqid maa uraa ma filahayo amwaalakum tasacu haadihi xoontidiinoo dhanba ree subayr in boqolka kun ay bixin doonto dirham ma filahayabu maxaa beerta marka la qiimeeyaa dhulku ka tegay waa dhul aan qiimo badan gelayni marka loo firiyo raayulcaynka iyo suuqa markaa jira ee barakada ilaahay uu gelin doona aan la eegin ila hawsha lagama warqabe faqaala cabdulaahi markaasuu markaa u caadbaxayoo hay ruuxa marka hore adaad ku dakarto nabarka u horreeyo inuu la yaabo ama ku xanuunsado ama aad u naxaa laga yaaba laakiin marka hore markaad soo yordhowayso aad haddana xaqiiqada u sheegto markaa dambe inuusan aad oga naxin ama uu iska dulqaataa laga yaaba marka warka ashca weeye ashcaoo nin damac badnaa ah marka wax adduunyada soo kordha loo sheegaya hal mar looma sheegi jirin e, dirham baad maanta lagu siiya ama uu naf baxayaabale kow marka waa in la yidhaahdo e, hebel baan u tegayo toban dirham baa kuu soo dhiibay uu iska roonaanaya haddana toban kale laga dabagenaya hadhow casarkii duuradii loo sheegay casarkii labaatan kale boqolka saasaa loogu sheegsheegaya hal mar haddii la boqol dirhan baa laguu soo dhiba kow waa yaalla maydkiisaa la qaadahaya marka waa halis dadka damaca badan marka wax wadnaha istaagay marka xakiim walaalkiibuu marka hadde aad u jeclaa dhibkiisuu ka xanuunsanayaa dayntiisaa dhibaysa halkaasu asuma lexjacalulkaga jirtaa haddii marka uu yidhaahdo walaalkaa waxaa lagu leeyahay xakiimow laba malyan iyo laba boqoloo kun aad buu u xanuunsan lahaa marka siyaasad fiican buu isticmaalay wiilka cabdullahi nin caqli badan buu ahaa oo xakiima nabiguna u duceeyey wuxuu yidhi marka boqolka kun ma filaya xoolihiinnu inay bixin karaanba faqaala cabdullahi wuxuu ara'aytuka bal ka waran in kaanat hadday deyntu tahay alfay alfin wa miatay alf laba malyan laba boqoloo kun haddayta bal ka waran qaala wuxuu yidhi maa araakum tutiiquuna haada ma filhayaba hayde ma aaminsani waytan ayadu maa araakum maa tan leenahay tii hore uraa ka dhiga tan laakiin waa araa ma filhayo inaad awoodaysaan dhihi mayna waxaan leenahay ma aaminsani baan leenahay inaad awoodaysaan maxaa yeele ninkii kun la yaabanaa laba malyan iyo boqol kunoo kale ku dar hawshaa dee waa isku dhammaatay fain cajastum can shayin minhu dayntaasi wax ka mid ah haddaad weydaan fastaciinuu bi isoo kaalmaysta isoo kaalmaysta buur iisoo sheega isla markiina boqol kunoo dirham buu keenay zubayr boqol kunoo dirham buu keenay oo ti u risa loo sheegaya cabdullaahi baa ku diiday oo yidhi maya kaa adeer boqol kaluu ku daray xakiim ah, cafwan xakiim ibnu xisaan baa boqol kun keenay cabdullaahi baa ku diiday adeer kaa qaadi maaya buu miyay yar tahay ku noqday isug buu yidhi haddana boqol ku soo daray maya buu kaa qaadi maayo boqol saddexaad buu ku daray kaa qaadi mahaya buui afar boqoloo kun buu ka dhigay wallahi inaanan kaa qaadaynin buui duqu yaabay xakiim haddee salku iska maray afar boqol oo kun oo dirham oo walaal nin aadma adeertiinoo dhintay dayntiisa aad kaga qayb qaadanayso adoon lagu weydiinnin ma ka badan baa jirta cabdullahi baa ka gobob wuxuu uhi adeer lacag kaama baahani waxaan kaa rabaa keliya dadka aabbahay daymaha ku oo quraysh un wey cid kaleba ma ahayne inaad igala hadasho keliya inay isugaan intaan wax agaasimayo bas yaa kuugu daran buui waayahay wadnaamid istaajin gaadhe maasaa igu sheegtid buui markaad boqolka kun diidan tahay oo laba boqol diidda oo saddex diidda oo afar diidday xaggeed ii waddaa riwaayo kale markuu u sheegay markuu u sheeg yidhi waa laba malyan laba boqol kun wuxuu aabbahay ka tegey wuxuu yidhi aabbahaa wuxuu ku talagalay buu idhi annagoo sabooloo caydha ah adduunka inaan ka tagno lamayn laba boqoloo kun xaggee laga keenayaa buuhi waxaan anu hayoo dhan iyo wixii reesba hayo dhan kuma filla buuhi aabbaha go'aan wuxuu qaatay adduunka inaan ku noolaanno annagoo caydhahoo dagaag ah aan iska joogno cabdullahi wuxuu yidhi adeerow dhib ma raga igu dardaran ay daba taagan aabbahayna daynta ku lahaa keliya inay isugaan intaan wax agaasimayo suuquna isbedelayo nin siyaasadda ku fiican cabdulahi yuu ahaa igala hadal yaa kugu daran buui cabdulahi bnu jacfar ninkuu nabigu u duceeyey jacmudaalib baa dhalaad garanaysaan nin barakaysan hanti badan buu yeeshay nabigaa maalinkii markuu u tacsiyeynhayo intuu asma bintu cumays u tegey oo carruurtu u xiiray u duceeyey madaxa nin reerka u weynaaba intuu nabi madaxa gacanta saaray buu u ilaahu barakee oo awlaadiisa badi maalkiisa badi ilaahu ree jacfar isaga dabadiisa ruux u baahanin buui wuxuu qaada buu ka faaidi jiray xilligaa uu dhimanayo zubayr ninka reer bani haashim iyo reer qurayshu hanti badnaa buu wiil yar ah duca nabi buu qabaa afar boqoloo kun buu keligii ku lahaa zubayr beerta qaabana waxaybu sheer buu ku lahaa zubayr iyo cabdulaahi bnu zubayr oo wada socdaa soo maray cabdulahi bni cumar xaggeed u socotaan cabdulahi bnu jacfar baan u ergeeyeynaa waxaan rabnaa zubayr dayntuu dib ka yarsugo cabdulahi bn cumar idin raacaya idinka hadhi maayo zubayr hawshiisa loo kala hadhi maayo cabdullahi bn jacfar markuu arkay xakiim iyo ibnu cumaroo soo socda iyo cabdulahi oo la socdo wuu garta wax loogu xanaaqay warmaanaad ii soo kaxaysatay bu duqaydii qureysheed innagaaba suu goonu wada dhalanee maad ila wuxuu idhi haddaad doontaan waa idii cafinayaaba afar boqoloo kuna aad ka soo ergaysayd duqay u soo kaxays cafis weeye maya wallahi inaan kaa yeelin xakiim buuba ka diiday ma cabdullahi buu ka yeelaya wuu diiday zubayr cabdullahi baa dhaartay ibnu zubayr inuusan yeelayn bas haddaad yeelaynin wuxuu yidhi waxaad yeeshaa beerta sheer iga sii ama ruux u dambeeyaad wax isa iga dhig lanna hibadu waxay ku laasimtaa bilqabdi haddaan lacag iska sogoyoon ku siiyo ood iga diiddo oo intaadan gacantaada gelina aad ugu celiso oobaan ku dhaarto oo diiddo waxaa weyaan weli waxay ku jirtaa aniga milkigayga gacantayda kama bixin maxaa yeelay lianna alhibata laa talzamu ila bilqabdi hadii alqaacida alfiqiya khilaafna hawsha kuma jiro idan qisadii baa markaa socota wa kaana zubayr wuxuu ahaa marka xakiim meel fiican buu istaagay hadday waxa intii uu la diyaarsanaa iyo in kaleba wuxuu leeyahay hadday wax idinku adkaadaan ii soo sheega wuxuu yidhi shaacirkii dacwa alikhaa'i can الrakhaa'i kaiiratun cinda الshadaa'idi tucrafu اlإkhwaanu marka berisamaadku uu jiriya nabaddu walaalaan nahay waan wada dhalannay hilba sheegadku waa badan yahay dacwa alkhaa'i ay alukhuwa in walaalnimo iyo gacalnimo iyo ahlnimo laisu sheegto can ilrakhaa'i kaiiratun xilliga barwaaqada iyo libintii guushu jirtay berisamaadku hawshaa way badan tahay laakiin cinda ashadaa'idi tucrafu اlkhwaan markii ay hawshu kuulaatay ishu dhiigtoy abaaru dhacdo oo la kala qaxo oo dabka la shidan waayo oo halkaa la isku istaagaan laad garanaysaa ninka walaalka iyo gacalka iyo ninka horaan dan kuula joogay burdhaglaysanayay ama afka baarkiisii iyo waxaan jirin iyo albaab cidlaa kuu garaacay idan yaa ku soo hadhay cabdullah bn zubayr dadkii ahalka ahaa gacalka maydhaxdii baa isku soo hadhay wa kaana zubayr wuxuu ahaa qad ishtara alhaabata beerta haabale mid ku soo gatay waagi hore biabciina wa miata alf kun buu ku iyo labada kun intay bixiso yo waxaa ka soo hadri doona hanti konton kun ka badan oo dirham intay bixiso dhammaan baa keligeed <laughs> hanti ka soo hadri doonta fa baaca cabdulahi wuxuu ku gaday bi i wa i baacaha cabdulahi wuxuu ku bialfi alfin wa sitmiati alfin hal malyan iyo lix boqoloo kun buu siiyey waa sheerarka wuu iibiyey oon ku jirin sheerarka dadku ay u qaateen daymahoodii saa u fahma intan waa inta uu lacag ahaan ku iibiyey dad waxaa jiray dayntooda ku qaatay dhulka dhul ku qaatay oo hal ekar hal jibaal hal hektar loo gooyey hal ul hal xadhig toban tallaabo beertu aad baa loo jecel mucaawiyo shaam joogay baa wuxuu qaatay hal sahmiya bar buu ku qaatay boqol iyo konton kun oo dirham beer barakaysan bay ahayd marka lacagtaas waxaa wey waa lacagtii kaashka ahayd ee lagu iibsho uma qaama cabdullahi bin zubayr baa istaagay faqaala wuxuu yidhi xaggee ka istaagay wuxuu ka istaagay xajka xajku iman jiray madiinuu ka istaagay meel walbu fariin u diray xaram kale wuu iman jiray markay carab soo xajido oo muslimiintu isku yimaadaan yumina carafo xaramka ka istaagi jiray man kaana lahu cala zubayri shayun haddaad wiil fiican oo diraco ahludiina ka tagto saas ku anfacaya haddaad laakiin balaayo madadara ka tagto aduu mar aad tarbiyan ku ciyaarto aday kuu taallaa man kaana lahu cala zubayri shayun ninkii zubayr wuxuu wax ku lahaa falyuwaafina yimaado bilghaabati buu ninkii reer madiina ama cid kale ee aabbahay wax ku le beerta qaabo ee la xaraashay la iibinayo ha yimaado aduu dhul ku qaadanaya haddii loo kaashgareenba diyaar fa ataahu cabdullahi bnu jacfar baa u yimid oo afar boqoloo kun ku lahaa wa kaana lahu cala zubayr zubayr wuxuu ku lahaa cabdullaahi arbaca miata alf afar boqoloo kun buu kale oo dirham weeye hadda faqaala licabdillahi wuxuu ku yidhi in shi'tum haddaad doontaan taraktuhaa lakum waa idiin daynaya sheerkii beerta aan ku lahaa iyo dayntii afarta boqolee kunan ku lahaa adeerkii cabdulahi bn zubayr bn cawaab waa idiin daynaya qaala cabdullah wuu la maya wallahi inaada daynayn qaala wuxuu yidhi haddaba fain shi'tum haddaad doontaan jacaltumuuha dayntiida waxaad ka yeelaysaan fii ma in akhartum daymaha aad dib u dhigaysaan hadday jiraan wuxuun dib loo dhigayo aniga dadka u dambeeya igu dara faqaala cabdulahi wuxuu la maya lagu dibdhigi maayo walkaa dumcaan yahay baa labada muudsadee waxbaa doqon faras looga degay lama noqdee waxaa weeye cabdulahi wuxuu hi maya la faqaala wuxuu hi faqtacuu lii qadcatan haddaba waay hakaash idinka qaadan maayo beerta qayb iga gooye ii xisaaba waxay afar boqoloo kun waxay ii goyso oo dhul ah igu siiya faqtacuu lii ii gooye qicatan gabol dhulka ka mida ii jara afar boqoloo kunna ku xisaaba faqaala cabdulaahi wuxuu ku yidhi cabdulahi bin zubayr ku yidhi cabdullahi bin jacbar ku yidhi laka min haahuna ilaa haahuna waxaan ku siiyey laga bilaaba halkan ilaa halkaas waa lagu xisaabtama dee waa dhulkii baa la matirinaya waa la masaaxaynaya waa la isla garanaya qiimaha wuxuu ka joogan waa la yaqaana laga bilaaba halkan ilaa halkaasaad leedahay oo dhul ah baan kugu siiyey lacagtaad fabaaca cabdulaahi cabdulahi bni zubayr baa ibi minha min alhaabati faqadaa waa guday canhu can zubayr daynahu daynkiisii buu ka bixiyey oo afah waana oofiyo waa baxshay wey dadkii buu daymahoodii siiyey aabbihii xalaal buu ka dhigay wa baqiya minha waxaa ka soo hadhay deymi oo dhan maku bixiy oo fiirsaad beertii deymi o dhan bixiso deymi maqay ahaye laba malyan iyo kulli way bixiso wa baqiya minha waxaa ka soo hadhay arbacatu asmin wanisf sahmiguna boqol kunoo dirhan baa lagu kala iibsanaya halkii sahmi ee beerta ka mid ah halkii luun ama halkii tuuriyo ama halkii eekar ama halkii hegtar ama halkii jibaal waaa ama halkii tacab somalia waxyaaba badan waxay ku sheesheegaan wax lagu xisaabaaye wuxuu joogaa boqol kun oo dirham idan waxaa soo haray afar sahmi iyo badh faqadima calaa mucaawiya cabdullahi bn zubayr baa wuxuu u tegey calaa mucaawiyu u galay wa cindahu camnu cumaan walmundi bnu zubayr wabnu zamcato cabdulaahi ah raggaa dhowrkaa ah oo dimishqiya shaam jooga oo mucaawiyo weli aan khaliif noqonin weli wixii xilligu lagu kulmay ee khaliifka ama boqorka uu muslimiinta u noqday sanadkii afartanaad buu ahaa waxaan hadda joognana waa sanadkii soddoniyo lixaad oo waxaa weeye cali xilligiisii yowmuljamal la socdo warka faqadima calaa mucaawiyata yuu wa cindahu camnu cumaan uu la joogo wlmundir bnu zubayr oo wiil hadda cabdulahi la dhashay ah wabnu zamcata cabdulahi bnu zamca nin la yidhaahdo saddexan ay la joogaan faqaal lahu wuxuu ku yidhi cabdulahi baa ku yidhi kam quwimat ilghaaba beertii qaaba ahayd ee walaalkay zubayr ka geeriyooday laga dilay maxaa lagu qiimeeyey qaala cabdulahi wuxu uhi kullu sahmin bimiati alf kullu sahmin qori ama tacab kasta ama ekar kasta waxaa lagu qiimeeyey boqol kunoo dirham qaala wuxuu kan baqiya minha maxaa ka soo hodho ka jooga qaala arbacatu ahsumiin wa nisfun afar saami iyo bar baa ka yaal zubayr waa nin ina zubayra la soco wuxuu qad akhadtu minha waan qaatay anugu sahman bimiati alf afartii leebiya badhka qori baan ku qaatay boqol kun waxaa ku jirta waaridku inuu hantida tarikada deymaha lagu bixinaya la gadayo wax ka iibsan karo abbaha hantiduu ka dhintay walaalka hantiduu ka dhintay xaaskaadii walaash muwaridkii aad dhaxli lahayd adiga waaridka dhaxli lahaa hantida deynta lagu bixinayo la iibinayo inaad iibsan karto oo qiimahay suuqa ku iibsan karto ayaa ku jirta biijmac salaf wayna bannaan tahay wa qaala cabnu cumaanasna wuxuu yidhi qad akhadtu minha sahman bimiata alf cabnu cumaan wuxuu yidhi anuguna hal qori baan ku qaatay boqol kun sida mundir oo kale wa qaala bnu zamcata cabdullahi baasna la yidhaahdaa qad akhadtu sahman bimiata alf wuxuu yidhi anugu qorigiisaddexaad baan ku qaatay boqol kun faqaala macaa wuxuu uhi kan baqiya minha maxaa ka soo hadhay afartii qori iyo badhkii hadday saddex baxeen maxaa dhiman qaala wuxuu uhi sahmun wa nisfu sahmin hal qori oo buuxa iyo qori badhkii baa dhiman faqaala wuxuu idhi mucaawiye qad akhadtu bihamsiina wa miata alf boqoliyo konton kun baana ku qaatay dawaasax niskuna waa konton kun leebka qoriga buuxana waa maxay waa boqol kun qaala wuxuu idhi cabdullahi bnu zubayr wa baa cabdullahi bnu jacfar u fiirsaa cabdullah bin jacfar su beertu beer barakaysan wey ninka wax ka soo galan wuu ka sii faa'iidaya wa baa cabdullahi bnu jacfar nasiibahu dhulkii loo gooyey ee laga siiyey afar boqoloo kun laga siiyey wuxuu ku iibsaday min mucaawiyatu nasiibkiisa ka iibsaday bisitti miati alf muxuu ka faa'iiday laba boqoloo kun buu ka faa'iiday noqonaysa markaa ha u fula hadde hawl hawsaaran ma aha waa wax ku dhow boqolkiiba hee boqolkiiba soddon iyo saddex konton ma dhannee afar boqoloo kun bu wuxuu ka faa'iday laba boqoloo kun yaa boqolkiiba konton ma dhanasho hay khayr falama faraqa cabdulahi bnu zubayr cabdulahi zubayr markuu dhammeeyey min qadaa'i dayni dayntii aabbihii inuu bixiyo gudo qaala banu zubayr waxay dhahen iqsim bina bayna miiraaana carruurtii waa sugahayeen haween baa meesha jooga haween uu furay oo intuusan dhimanna ka hor uu furay iyo gabdho ku mehersana oo ayaa jiray ayib oo afar ahaa marka ayada ah. idan sagaalkii gabdhood iyo sagaalkii wiil iyo afartii dumarka ahayd waxay idhaahdeen waxaan rabnaa mar haddii dayntii la baxshay wixii soo hadhay dhaxal baan u baahannahay fa qaala banu zubayr waxay idhaahdeen iqsim baynana noo qaybi inta dhexdayada miiraadha noo qaybi qaala wuxuu uhi cabdullah ofis wallahi allah aan ku dhaartay laa aqsimu baynakum dhaxal idiin qaybin maayo xataa unaadiya ilaa aan ka uubatayon ka dhawaaqoon ka aadaamo bilmawsimi xajka arbaca sina afar sana oo isku xigta mikrofoon ma jiro idaacad ma jirto warbaahan iyo waralays ma jiree carab meeshay ku kulanto sanad walba wanaan ka dhawaaqon yaa zubayr bnu cawaam wax daynaa ku lahaa yaman baa laga soo xajiyi ciraaq baa laga soo xajinaya halkaa iyo masar baa laga iman ifriqiya iyo tunis iyo jazaa'ir dhulkaasaa laga iman oo dexliga cumaan la furtood garanaysaan adduunku waa kale fog yahay wuxuu yidhi marka sanadka kii iman waaya sanadka dambe warku ha gaadho dadka xajiye ee laabtay baa isgaadhsiin ninka cabdullahi bnu zubayr ahaa ayaa ka taagnaa banki carafo ayaa ka taagnaa golihii musdelifo ayaa ka taagnaa teendhooyinkii mina ayaa ka taagnaa xaramka bannaankiisa oo lahaa zubayr ninkii wax kula haydo ii yimaado waa la afar sano waa inaan meesha ka dhawaaqo markii la hubsado aabbahay waxda inaan lagu lahayn wuxuu soo hadha waad leedihiin maxaa yeele asagaa was loo dardaarmay xilka asagaa mas-uulka ah way ku qasmay inay yeelaan oo markaa hilib wanaag iyo dadnimo ay u yeelaan laakiin muddada in saa loo kordhiya shardi ma marka daymaha la bixiyo la maleeyo wax dayna inayn dhimanayn way bannaan tahay in la qaybsado laakiin ubura dayn buu sameeyey waa ka yeelan waa dadaal dheeraad ah hadday soo dhariijiyaan idha maya sanadkan besun baan ogolahay muusan ma khilaafi karo xaqoodii wey sida raajixa cinda ahli اlcilm laakiin waa maxay nin la yidhi aabbaha aabbaheen baan haddee hubsanaya in xaq ku dhimi kale maxaad war walaalo khayr la kusiwadu maad dihi hadde sooma inaad adugu mid inkaar qababa tahay mooye od horaanba duqa geriisa gaadaysa mooye oo maxaanaan ku dhawaaqaya alaa man kaana lahu cala zubayri daynun ninkii zubayr dayn ku lahaayoo falyaatina hanoo yimaado falnaqdih waannu u gudaynaaye fajacala kulla sanatin sanad walba wuxuu gudagalay yunaadii inuu ka dhawaaqayo fi lmawsimi meesha kulanka mawsimka asalkiisu waa meesha calaamadda min alwasmi wahuwa alcalaam maxaa yeele meesha lagu kulmo ee kabatuurka laiskugu yimaado higil baa muuqanoo calaama muuqanoo shacaar baa muuqanoo saasaa mawsim loo yidhi فلما madaa arbacu siniin afar sano markay dhammaatay qasama baynahum waa u qaybiyey dhaxalkii qasama baynahum almiiraa wey dhagaxalkii buu u qaybiyey qasama baynahum atarika ku yaallay masar kuwii ku yaallay basra kuwii kuufa ku yaallay kuwii madiina ku yaallay kuwii maka ku yaallay buu u qaybiyey wa dafaca ulua wuxuu dhiibay dadkii loo dardaarmay ee qaraabada ahaa dad saxaaba baa ka mid ah uu uluka u dardaarmay zubayr oo uhi uludka uluaankiisa hebel iyo hebel hala siiyo dad saxaaba oo fara badan buu u dardaarmay oo ansaari muhaajiriin baa lahaa saddex meelood meeshiina wuxuu usii dardaarmay anaga soo maray wiilashii cabdullahi bn zubayr wa kaana lizubayr zubayr waxaa u ahaa arbacu niswatin xilligaa waxaa ku mihirsanaa uu la dilayey afar dumar ah fa asaaba kula mra'atin haweenay walba waxay helay oo ku hagaaga wey hadda helay an waa ku hagaaga laga wada fa asaaba kula mar'atin haweeney kasta waxaa ku hagaagay alfu alfin wa miata alfin alfu alfin wa miata alfin waa hal malyan iyo laba boqol oo kun baa umunkii la qaybiyey umunkii loo qaybiyey afar dumar ah yaa mid walba waxay heshay hal malyan laba boqoloo kun hal malyan laba boqol kun afar igu dhufta bal hadda aar malyan iyo aar malyan iyo sideed boqoloo kun bay noqotay umunkii afar malyan iyo siddeed boqoloo kun hantida uu umin u noqday maxaad u malaynaysaa waa dhoolkii oo dhan beertii wixii ka soo hadhay baa waxay isku noqdeen umunkooda wuxuu noqday aar eh, eh, maxaa idhi afar malyan iyo siddeed boqoloo kun idinkuna kaasa toban kunoo doolar iyo kun doolar la ordaysaan fadlidin gabadhii dhaxal fiican bay heshay iyo bay uminka ka baxahaya fajamiicu maalihi markaa isagaaba kuu sheegi doona amsuuna alfa alfin wa miata alfin jajab baa ka maqan maalkiisi oo dhan marka laysku daro beertii dhulaalkii wixii o dhan marka laysku daro waa hamsuuna alfa alfin wa miata alfin konton malyan iyo laba boqoloo kun konton malyan iyo laba boqoloo kun rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey wuxuuna u tarjamaystay tirmidina asalkiisuu wariyay asagoo mukhtasara baabun barakat اlghaazi fii ma'alihi xaya wamayita maca الnabiyi sal اllah alay slam wulaati اlmri buu u baabaystay marka xadiidkan macnihiisu waa maxay ammaanada ninkii iska ilaaliya ee iska dhowra intay dooniba ha la ekaatee oo xaqu naas inuu iska gudo iska bixiya diyaar u ah ilaahay baa garabgalay oo u kaalmaynaya adugu dhagar iyo khayaana iska ilaali dhagar iyo khayaana iska ilaali iyo xadgudub xaqu naaskana iska du ilaahayna ka cabsowey daynta intaa la eg ay ahalkii iyo qaraabadii xigaalada ay yidhaahdeen dayntaa lama bixin karo ilaahay baa si dhabiya ku bixiyey waxaa kaloo ku jira meeqaanka iyo manqabada iyo fadligu zubayr iyo kalsoonidu rabbigu uu ku qabay u fiirso wuxuu idhi wax kugu adkaadaan reer bani ku carar dhihin qoraysh aad ma dhihin ilma adeeryatul aad ma dhihin dowladda aad ma dhihin muxuu yidhi fastacin bimowlaaya yacnii aad u adag oo muslimiinta qalbiga ka taabanaya aad u qiimo badan baan u jeedaa ayuu ka dhaqaaqay wiilkiisuna waa rumeeyey waana fuliyey wasi yidhi wax walba igu adkaada markay hawsha halkaa marayso yaa mawla zubayr dayntiisa ka bixi baan odhan jiray allihii gacalkailan dardaarankaasu qabaa ilahna waa biin jir waa fudayn jir bal iska daaye hanti aan carab weligeed dhaxlin bay dadkiisu dhaxleen zubayr fi taariikh cabdirman bn awf waxaa la sheega cumaan baa la sheegaa dad ku dhow laakiin zubayr xilligiisii iyo wax ka horeeyey wax waa dhalay ma jiraan hantida intaa laga dhalay daynta intaa laga bixiyo lanna cabdullahi bnu zubayr dayntuu bixiyey nin laga bixiye ma jiraan oo saxaabi ah zubayr hortii walaa dabadii dayntaa leg la bi in dhaxal intaa la helo dadkuna inta ay dhan sagaal wiil sagaal gabdhood afar dumara dardaaran ulu asaguna madax bannaan oo inan gaadhay oo qaraabiyi ahal gaadhay oo muslimiin gaadhay marka aiqatu biاllaah wa adaa اlamaana labadaa fariinoo khatar ayaa xadiidku xambaarsan aad iyo aad u qiimo badan ama mawqicat اljamal sababkeeda iyo iyo waxay ku timid iyo howlaheeda markaan kitaab اlfitan oo baab goone uu sheekhu guntidoon aynu gaadhno baynu ka hadlaynaa qisa ariifa ayaa iyaduna jirto ammaanada marka laga hadlaya ay culummadu soo guuriyaan alimaam abulwafa bn caqiil alxambali qiso qabsatay bay ahayd baqhdaad buu ka soo xajiyey ninka taqaaneen saaxib alwaadix fi usuul fiqi iska lahaa ee kutubta badan ka tegay usuuliga faqiiha mu'arikha saaxib ulfunuun shaykhu lxanaabila wey cala aliطlaaq waa ghazaaliyu lxanaabila waa taqaanaan marka abulwafa bn caqiil alxambali baa baqhdaad buu ka soo xajiyey makuu yimid asagoo marka min iyo maka iska dhex wareegayo xajkiina la dhammaystay welina aan la noqoninbu wuxuu helay kuulbu meel ka helay kuul dheeman ah oo macdantan qaaligaa ah laga sameeyey dun iyo miiq guduunan lagu taxay cas kuushibuu iska qaaday isagoo haya iyo wuxuu maqlay nin waayeel ah waa min habeennimaa guurahayo ku hayo yaa ku dhawaaqay baadi islaan yaa sheegay kuul guduudan yaa sheegay kuulkan wuxuu yidhi Eh, ibnu caqiil gaajan iga cadahay buui waxaan isla hayo waa iga dhammaatay baqdaad inaan ku noqdaan rabaa oon weliba baytulmaqdis sii maro oo intaan masjid aqsaato ku tukado oon shaam dhex kadib aan baqdaad ku soo laabto kuul wuxuu helay dheeman ah dheeman odaygu wuxuu leeyahay kuusha yaa ku yaba ku dhawaaqay ninkii baadidaa ii sheega boqol dinaaroo dahabaan siinaya waa kuul odayu ku raadinhayo boqol diinaaroo dahaba ah. boqol diinaaroo dahab ma iibsan kartaan idinku hadda boqol diinaaroo dahaba ah, diinaarkii wuxuu waa afar garaam iyo boqol iyo labaatan shan riigo isku kay dhuftay raggiina wata kulkuleetarka igu dhufta afar bointy one two twenty five waxaad ku dhufataa boqol igu dhufta inta garaamay tarabaa ina ogaadee afar kun iyo afar kun iyo laba boqoloo garaam miyaa maxaad tidhaahdeen afar boqol sheekh yuusufow ya afar boqolah waxba kama jiraan afar boqol waxaad ku dhufataa orta kadibna intaas boqol ku dhufo afar boqol toban laba garaam waxaa ku dhufataa lix kunoo shilin oo calaa garaamkii ah laba milyan laba milyan iyo shan boqoloo kun iska dheh ma tamiso maaha laba malyanay an boqoloo kun buu rabaa inuu dhiibo ninkii kuusha u sheega idinku marka iyaasa kuusha qiimaheeda intay dhan iyo waxa ku jira iyo waxa laga sameeyey iyo dhaymannimadkeeda iyo qaalnimadkeeda haddaad kenya ku kortay ood kuushaa hesho maxaad dhihi lahayd baatiyaangu soo maa baatiyaangu warkiisu la joojiyey kuwaanaan la joogno adoo socdo haddii hortaada wax ku dhaco intay qaataan bu wuxuu le waa maxay nasiibkay niman wax la dhaco iyo wax la qaato ooga daran maynan arag cudurkayuse idingelin iska ilaaliya ammaanaadka iyo xuquuqu iska ilaaliya almuhim ilaahay dartii iyo xaqu naas iska ilaalintii iyo alla kacabsi ayuu kuushii ibnu caqiil odayga u dhiibay odaygu waa kala babatu waa farxay boqolku dinaar bu iska soo gooyey wuxuu wallahi inaanan kaa qaadayn maya kaa qaadi maayo baahidaa ah haysana weligii maana aragba ibnu aqil leeyahay baahida anugu qaba lacagta ayada ah gobonnimo waad baahan tahay hee bakhti looma cuna haddaad dhiman bay dhaheen soomaalidu hee dherarka waa la iska duwaa iska ilaaliya maslaxada maqaariba lagu socdaa hawshu maaha hadda iska ilaaliya daqsidantiibuu qurun ugu jiraa joojiya tanaa fiican gobonnimada howlaha gurmada la qaataa ibnu caqiil wuxuu yidhi marka odayga lacagtii waan ku diido uu ii duceeye uu iska tegey xajkii baa dhammaaday waxaan go'aansan inaan bada ku noqono ilaa walla intaan iska lugayo aan aado muslimiinta sii martigalo aan bayt ulmaqdis masjid aqsa aan ku soo tukado aan soo salaamo masjid aqsa baan tegey waan iska soo laabtay xalab baan imid xilli ramadaan baa lagu beegmay anoo aad u qarqarahaya gaajo xun haysan masaajid muslimiintu inay ku soo dhacay buuri salaaddii baa la gaadhay caamada masaajidku soo buuxisay waxay dhaheen nin garhweyn oo yar quruxsan baa tahay show sheekh baa tahay war maxaad leedihiin imaamkii baa naga dhintaye balna tuji salaaddii baan ka bixiyey buuri waxay dhaheen nin qur-aanka yaqaanoo qira'a fiican baaba tahaye taraawiixda na tujiyo salaadaha naga bixi intaan imaam kale ka helayn habeenkii horta afur fiican bay i siiyeen waa i nooleeyeen guri fiican bay i geeyeen meeshu waxaan ka noqday buu sheekh iyo imaam xalab bisha ramadaan markay dhammaatay yayba igu dhegeen buu reerkii dhannaay meesha degaan waxay dhaheen sheekhu waa naga tegi oo maxaa jira ninkii imaamkaaga naga dhintay gabadhu dhalay aad u quruxsanna way joogta kugu meherino masaajidkay gabadhan isku darso horaan buu wadaadka dhintay imaam buu ahaa gabadhiisina oo quruxsanna way joogtaa gabadha guurso reerkana ka tegi waa lagu jecel yahay tufi tacliira ku dhaqo joog gabadhii baa ahalkeedii ugu meheriyeen buui ilmaadeerteed waa ligu meheriyey gabadhii baa guursaday muddaan jooga sanad dhan baan meesha joogay buui gabadhii uur bay qaaday wiil bay ii dhashay iyadoo ummul ah bay ummashu ku xanuunsatay buui anoo marlino gabadhi un roganba maalin waxaan ku arkay luqunteeda kuusha aan ka helay xaramka aan ka helay ee mina ka helay ee baadida ahayd oo odagu uu yaahdeenayey qudhigeedii kuushi baan si fiican u firs xadhiggii miiqi baa ku jira gududnaay casaa kuushi waaba kuushi xadhi buu idhi waa xaaskiisii waxa kuushi qabto show odaygii baaba gabadha dhalay imaamka dhintayna waa odaygii waxaa idhi kuushaani hadda kowr waxbaadna kala qabsadaye maan kaaga sheekeeyo gabadh yahay ilgeryad baad leedahay waxay tii bal iga sheekay hawsh baan u sheegay buu qisadoo dhammaystiran baan u dhiibay gabadhu way miraaday bay tii way miraaday buu ii wayba oydayba aabbahay ducadiisii baa dhacday aabbahay wuxuu dhihi jiray tii intuun dhimanin intuu tukado oo salaatuliilka ku tukado oo yudhihi ilaahay ou gabadhayda waxaad u sahashaa sidii ninkii kuusha iisoo heloo kale ilaah gabadhayda waxaad u sahashaa u guurisaa nin lamida ninkii kuushii intaa ahay soo helay isagoo u baahan keenay baadifadkiina iga diiday waxay tihi waaba adigi miyaa ducadii aabbahay baa la aqbalay gabadhii sidii ku dhimatayba waan xabaalay odaygu wuxuu ka tegey gabadha waxay ka tagtoo dhan yuu dhaxal u helay iyo kuushi qudhigeedii yaa dhaxal u helay alimaam ibni caqiil alxambali iyo wiil boqollo ah baa ilahay meesha soo siiyey kadib sanad kadib waxaan kusoo laabtay buui baqdaad fiqigiisii cilmigiisii buu sii waday wixii ilaahay darti ad tagteed ammaanada iska ilaaliso abaalkaa wanaagsan buu ilaahay kaa siinayaa hadda kor waxaan yidhi waxa la abaashado shay axad wax la abaashado waxaa ugu qiimo badan allah subxaanaه wa tacaala wallah subxana wa tacala aclam